lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan radio kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo gelaysaa waa labada bisha januari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaalamayaasha al-shabaab oo bilaabay inay barakiciyaan dadkii shacabka ay ku sugnaa deegaanada hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sidoo kale waxaa la warinayaa in ay demiyeen matooradii ceelasha biyaha iyo korotada markii dagaal lala galay oo shacabka iyo ciidamada dowladda oo iskaasanayo ay dagaal ku bilaabeenba waxay bilaabeenba inay dadka ay dilaan ay ceelasha gubaan oo ay isaga dadka barakiciyaan warba ay ku sameeyaanay bilaabeen sidoo kale caawo waxaan eegi doonaa madaxweynaha maamulka puntland wuxuu si kulul kaga hadlay xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool puntlandna waxa uu sheegay inay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo mid military labadaba puntland waxay awood u leedahay si dadka magaalada laascaanood gudahooda loogu baabi'in khilaafka dadkeeda qayb ka mid ah ay qabaan xabad lagu muquunin waxay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo xal caskari marka loo baahda labadaba inay ku wajahaan xaaladda magaalada laascaanood sida ay tahay caawa iyo wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya ayaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu sheegay in ciidanka dalka dib ugu soo laabtay ee lagu soo tababaray eritrea ay ku biiri doonaan dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo tilmaamay in muddo kooban lagu soo gebagabeyn doono howlgalka al-shabaab looga saarayo deegaanada harsan ra-iisul wasaare xamse cabdi barana maanta wuxuu la kulmay gudiga doorashooyinka ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya xili muran badan uu ka taagan yahay hanaanka loo qabanayo doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha xubintiina kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadan waxaan idiin hayn haystan lagu soo dalwinayaa waa halka kadegikaan cidida ku lahayn dalbadadiisa cabdiraxmaan cabdulrooble keyse ayaa farsameynaya waa mar kaliyo xog waraysi k n n saaxiib soo dhowow sanad cusub salaamaad min kulli aafaad hijriyada masmiilaadiga labadaba ee maxaan sugaynaa saraadiya barwaaqo nabad iyo cadaalad horumar aan ku dekayno dowlad wanaagsan dareella'aan ku joog sanadka cusub laba kun iyo nabad saadaal barwaaqo sama kuwaara soomaaliyay baryo wixii la soo maray sana laga bogsoodao guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag barnaamijkeena xog waraysi ayaana gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa wararka ka imaanaya degmada ceeldheer iyo deegaanada hoostaga waxay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab ay si qasaba ah dadka shacabka ee ku noolaa halkaasi ku amrayaan inay ka baxaan waxaa wararkan ku helaynaa in dadkaasi ay isugu tageen meel ka baxsan magaalada halkaasoo ay caawa ku hoyanayaan sidoo kale dagaalamayaasha ayaa goor hor iskaga baxay ceeldheer al-shabaab sidoo kale waxaa la sheegay inay damiyeen matooradii ceelasha biyaha iyo sidoo kale korontada ciidamada dowladda ayaa kaabiga ku haya magaaladan oo muddo shan iyo toban sano ah gacanta ay ku hayeen al-shabaab sidoo kale xaradheere waxaa lasoo wareynayaa in inta badan ay iskaga baxeen dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa mid ka mid mida ah saraakiisha ciidanka dowladda oo lagu magacaabo cabdisalaam maxamed cumar oo ku sugan deegaanka masegawaay oo dhowaan laga saaray al-shabaab ayaan wax ka weydiiyey abaabulka ciidanka dowladda ay ku doonayaan inay ku qabsadaan cileer alxamdulilah horta masegawaay ilaah mahaddees kale eh, way xasilan tahay xaaladooda waa xasilan tahay wax dhibaatoo kama jiraan shacabkuna waa ku soo laabay u hayaan dhibaatada jirta waxay tahay nimankaan markii waa layasoo socdaa islahaan dadkii raacday aerolianka dhaqaaqa meesha baxa waxuu haya isaga waa dhibaato oo ummadda ku hayaan dhibkay ku hayaan ka mid tahay marka alxamdulilah insha allahu tacaala laakiin waa laga dulqaadi doonaa haddii ilahay hadda ma waxaa gacanta ku haysaan keliya mase mise waxaa jira deegaano kale oo aad eh, gacanta ku dhigteen oo al-shabaab aad ka saarteen waxawaaye shaqadu waa meeshan waxawaaye waxaa lagu socdaa si oo ciidannimada lid oo ciidanka ah ciidanna waad garan kartaa mhm. meeshuu qabto inuu amnigeena shacabkeena uu isku xasiliyo mida meel alaalinaas u dhaqaaqayo kuwa ku-xigana sidaasoo kaalaga rabaa inuu u sameeyo marka qorshahaasuna way jiri doonaa insha allahu dhaqaaqaas xeelad milatariyaa layidhaha marka dhaqaaqaana laysuma sheego waa bogad og tahay laakiin waa jiraysaa in la dhaqaaqi doono insha allahu annagu mana mana joogsan doono insha allahu inta gibir amba amba aabe amba ha ahay sheegay hooyo dhibaataysan ay nimankaan ay kor taagan insha allah marka heri doon waan daba taagannah marka si aad gacanta ugu dhigteen masegawaay eh, ma dhaqaaqin oo deegaano kale lama wareegin ilaa hadda wallahi dhaqaaqaas dhaqaaq waa jirayaa insha allahu eh, dhaqaaqdaacnu ma jirayso waxaanu soo baxnay waxay ahayd inaan shaqayno shaqay ahaayeen nimankaan dhibaatada qabarinta saabkaan la dulqaaday aheeday shacab shacab soomaaliyeed meel walba joogna waan la insha allah waxaan haynaa amana soo gaaraysa warar sheegaya in al-shabaab ay dadkii si qasaba kaga barakicinayaan ceelleer iyo deegaanada hoostaga sidoo kalena ay damiyeen matooradii eh, ceelishii biyaha iyo korontada marka xogtaasi mid ii soo gaartay idinku eh, nimankaanma bilaabin ba hadda dhibaatadaas hadda maysan bilaabin eh, markii dagaal lala galay oo dhibaatada ay saaf ku haayeen inti la dareemay lala dagaalamay oo shacabka iyo ciidamada dawladda oo iskaashanaya ay dagaal ku bilaabeenba waxay bilaabeen bilaabeenba inay dadka ay dilaan ay ceelasha gubaan oo ay isaga dadka barakiciyaan warba ay ku sameeyaan ay bilaabeen wax bilaaba maaha waxay alle lagu bilaabaya maaha waa waxay isaga ay soo haayeenba waxawaay waayaa hadda dambaba ay haayeen waayo alle ka bilaaba mayso meel walboo la tagana meel walboo la soo dhawaadaana dadka waxay leeyiin ka dhaqaaga ka baxa way marka alxamdulilaahi waa hawshaas waa waa shaqadoodii shaqadoodii waayo marka alxamdulilaahi insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaan in dacdaha isaga maalmaha soo soctana in dhibaataa la korqaadi doono meel walbo naga horeysa insha allah celeer waa deegaan muhiima ah. al-shabaab shan iyo toban sano ayay gacanta ku hayeen marka haddana waa inay ka baxeen alasoo warinayaa mar haddii deegaankii uu faaruq yahay oo al-shabaab ay ka baxeen goormay u dhaqaaqi doontaan aldeer iyo masagawey bay falmid ahayeen ah, waxay ahayeen waay magaalooyinka ay ku hayeen gacanta shay tuma sano ay ku jirtay gacantoo ku jirtay ka mid aheeday waxaan baa ku jeedinayaa shacabka soomaaliyeed inay iska kiciyaan nimankan diinta beenta oo aan sal iyo raad lahayn la yimiday oo ummadda ku hayo oo been ugu sheegaye ilmaha muruxsa iyo dadka oo maatada oo isagu aan diinta basal kulaheen u akriyay inay marka waxawahay isag eh, dadka ay fahmeen iskale dulqaadaan ciidamada eh, dawladda iyo waxawahay isaga la ay kaastaan waxaan u baahannaha marka in waxaan wakhtigoodii dhamaaday eh, wakhtiga oo waxaa la gaaray isaga ay fashilmayeen ay ku fashilmeen marka waxaan rabnaa inay iska dulqaadaan ciidamada dawladdana ay garabsiyaan ugu baaqaya insha allah shacabka soomaaliya kaasina waxa uu ahaa cabdisalaan maxamed cumar oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka masagaway ee gobolka galgaduud bal markan haddii aan eegno madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo maanta shir jira-iid ku qabtay magaalada garowe wuxuu ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweyne deni wuxuu si kulal uga hadlay risaasta loo adeegsanayo dadka dhigaya dibadbaxa nabadeed deni waxa uu sheegay in gobolada sool sanaag iyo sidoo kale cayn sida uu sheegay ay yihiin dhul ka tirsan puntland oo aysan ka gorgortamaynin wuxuu isdul geeyey sababta shacabka lagu leynayo laascanood wuxuuna ku sifeeyey inay tahay mid laga leeyahay ujeedooyin guracan oo ka soo horjeeda soomaalinimada puntland waxa uu tilmaamay inay diyaar u tahay xal siyaasadeed haddii la waayana mid military sidaad la socotaan marxalado kala duwan ayuu dalka marayaa waxaa beryihii u dambeeyey soo cusboonaatay arrimaha ka socda magaalada laascaanood oo runtii ah nasiib darro weyn oo ku soo korodhay marxalad dalka soomaaliyeed uu ku jira kabasho oo u socday dhinaca horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo in dadka shacabka ah masiirkooda iyo danahooda ay ka taliyaan dalkoo dhanna uu u jihaysnaa sidii cadowga keliya ee yeeshay oo ah al-shabaab laysaga xorayn lahaa waxaan marka hore halka tacsi uga dirayaa intii hore iyo intii dambaba dhammaan dadka ku geeriyooday ee laascaanood kuwa dilalka qorshaysan lagu dilay iyo kuwa sida bareerka ah oo xasuuqa ah loo laayay intaba waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariista janno uu siiyo waxaan inta dhaawacday ilaahay uga rajaynaynaa inuu u booqadhayo runtii waa arrin si dhow dadka soomaaliyeed ee iyo isha ugu haysay waa nasiib darro soddon sano kadib iyadoo laga kabanayo dadka soomaaliyeed inay danahooda si wada hadalah ay u dhammaystaan wixii dhexdooda ah cadowga soomaalinimada diidana iyo jiritaanka ee meel looga soo wada jeeso waxaan aad uga xumahay dad soomaaliyeed oo dhul soomaaliyeed jooga oo calankii soomaaliyeed dul babanayo in xabado dhashiikayaala lagu dilo waa arrin aan loo fadhin wixii dadka somalilan ay uga caban jireen dowladdii hore ee milatariga ahayd inay maanta ay samaynayaan waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaan rajaynayaa falalka noocaasa inay soo afjarmaan gobolka sool waa gobol ka tirsan puntland oo qaybo ka mid ah si xooga ay u haystaan dad aan soomaalinimada ogolayn oo raba inay soomaalinimadii ka baxaan dadka reer sool dadka reer cayn dadka reer sanaag waa dad soomaaliyeed oo ka tirsan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah qayb ka mida stateka puntland xadgudub kasta oo dhaca waxaan rajaynaynaa inuu dhammaan doono waxay dadka reer sool dhallinyaradooda culimmadooda haweenkooda ay cabbireen dareenkooda saxda ah ee soomaalinimo waxaan aad uga xumahay in loo adeegsaday si loo dabarjaro in dilal qorshaysan lagu sameeyo waxaa isweydiin leh waxa boqolka qof maalinba mid birmageyda ah loo dilayay iyadoo aan burco aysan ka dhacayn iyadoon hargeysa ay ka dhacayn iyadoo booram ay ka dhaceen iyadoo ceergaabo ay ka dhaceen waa muuqataa dhulka ay ka dhacayso waa inta ay ka joogaan degaanada dadka reer puntland ku abtirsada ay degan yihiin inta aysan ka dhicin oo sooliya sanaag ah waa inta aysan somalilan joogin inay meelihii ay joogaan ee dadka birmigeyada ah ay ugaarsadaan waa arrin aan loo dulqaadan karin arrintaas waa fariin cad oo loo diraayo puntland iyo dadka degaankaasba oo ku aadan inaan noloshooda iyo jiritaankooda la rabin farriintaas waa farriin cad dowladda puntlandna waxa diyaar u tahay dadkeeda inay ka difaacdo xadgudub kasta ilaaliso sharaftooda dhowrto xuquuqdooda madaniga ah ilaaliso sidii ay ugu noolaan lahaayeen nolol karaama leh waxaan rabaa halka iyagana farriin inaan uga diro dadka reer sool ee maamulkaas adeegsanaya wixii xuquuqda bini aadamka iyo dadnimada uu ogolaayo dhan ka baxay ee ka tirsan waxaa nasiib darro ah godan yahay ima goyseen haddaan gobolkay kugu jirin geedka yidhi in ay dad reer soola ay ka qayb qaadanayaan caburinta cagajuglaynta dilka weliba la rabo in ay aqbalaan dullinimo fariintayda labaad waxaan u dirayaa saraakiisha iyo ciidanka iyo dadka la shaqeeya waxa ay la shaqaynayaan waa kuwa gumaadaya dadkooda waa kuwa dilaya cirdigooda waa kuwa laynaya culimmadooda waa kuwa xabadaha la dhacaya masaajidadooda ay ku cibaadaysanayaan arrintaas waa arrin u baahan in dhugmo loo yeesho oo wax laga bedelo siday wax yihiin ma aha kala aragti duwanaan siyaasadeed mana aha afkaar lagu kala duwan yahay iyo maamul lagu kala duwan yahay dadka soomaaliyeed ee gobolka sool ku dhaqan waxay xaq u leeyihiin inay masiirkooda iyagu ka taliyaan lama jujuubi karo meel aysan rabin cidna laguma xidhi karo waxa ka soo hara soomaalinimada calankeeda waa maamul iyo in adeeg loo fidiyo meel allaale ay meesha ku qanacsan yihiin oo karaamadooda ay ku dhowranayaan ayaan annagu la qanacsannahay laakiin marna ma aqbaleenno in la dullaysto in la dilo in la xasuuqo arrintaas bini'aadinimadana ma oggola dadnimadana ma oggola si gaarana ehelnimada aan la wadaagno nooma oggolaanayso arrintaas waa farriin cad oo u baahan inay ogaadaan maamulka hargeysa dadka ay laynayaan ay xasuuqayaan inay dad leeyihiin inay ogaadaan waxaan kaloo rabaa inaan fariinteyda gaarsiiyo dadka ciidanka ka tirsan ee gobolka sool ka jira awaamiirtan tii la qaadan jiray ma ah dadkaaga dil oo dulleey cashar saxa ma ah inay dib u waantoogaan farriinta labaad waxaan u dirayaa dadka reer sool guud ahaan waxaa laga faa'iidaysta waa kala qaybsanaantooda waa aragti kala duwanaantooda waa khilaafka dhexdooda ka dhexe waxaan u dirayaa fariin cad oo ah inay midoobaan danahooda ka tashadaan dadkooda waxay doonayaan ay ku hogaamiyaan madaxnimadu iyo siyaasaddu ma aha inaad aadid dadkaaga waxaysan rabin si aa adigu jago u heshid dadka waa inaad ku hoggaamaysaa waxay doonayaan reer sool waa dad caanah oo macruufah oo marna aan ogolayn wax soomaalnimo ka yahay horey uga diidaan isticmaarkii horey uga diidaan cid walba ciday ka aqbalayaanna ma leh dadka reer puntland meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan difaaca dadkooda danihiisa iyo karaamadiisa ciidamada puntland waxay diyaar u yihiin oo u dhaarteen inay difaacaan cirdiga iyo sharafta iyo deganaanshaha dadkooda puntland waxay karti u leedahay inay maamusho dhulkeeda baaxadda weyn oo saddex meelood geyiga soomaaliyeed meel ah waxay maamulkeeda gaadhsiisay meel kasta cirif kasta oo puntland ah marka laga reebo dhulalka kooban ee laga haysto oo ay ka mid tahay magaalada laascaanood waxay awood u leedahay si dadka magaalada laascaanood gudahooda loogu baabi'in khilaafka dadkeeda qayb ka mid ah ay qabaan aan xabad lagu muqoonin waxay diyaar u tahay xal siyaasadeed iyo xal caskari marka loo baahdo labadaba inay ku wajahan sidoo kaleeto puntland waxa ay diyaar u tahay in ay danaha dadkeeda meel walba oo igu jiro ay u gasho kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni dhinaca kale xaalada magaalada laascaanood ee gobolka sool wararkii ugu dambeeyey caawa ka imaanaya waxay sheegeen in xaaladu ay tahay mid degan balse weli magaalada waxaa ka jira dhaqaaq iska soo horjeeda oo ay wadaan ciidanka somalilan iyo dadka deegaanka oo qaarkood hubaysan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli barnaamijkeena xog waraysi radio kulmiyaha ayaad la socotaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay xerada ciidanka ee jenaraal gordon oo ay ku jiraan ciidamada xooga dalka ee tobabarka kusoo qaatay eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidanka tobabar kusoo qaatay dalka eritrea waxa uu faray inay u diyaargaroobaan ka qeybgalka dagaalka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay inay xoogga saari doonaan in howlgalka cusub ee deegaanada dhiman laga saray al-shabaab uu ka degdeg bato kii hore muddo koobana lagu soo afjaro wuxuu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda eritrea ugu mahadceliyey garab istaaga ay u muujisay soomaaliya xilli ee dalka uu ka socdo dagaal ka dhan al-shabaab walaalihiin dagaalka ku jiray hortiin meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadowga ah weli ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xowli ah waxaan aaminsannahay ilaayo hadda dhulka ballaaran oo faraha badanna oo xuruubay muddadaas dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dhib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yidhaa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahayd waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xeryihiinnii tababarka eritrea aad iigu muujiseen iigana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiinnii waalidkiin ah iyo dalkiinnii oo idinkuba aad ogtiin dal kale inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo loo adduunka laga aqbalsan yahay uu noqdo intaasaad ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan us maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasaa dalkiinna ah dowladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dowlad ah ayaa dowladdiinna ah waa run eh, askari caadi oo caalamka iyo dalal kale meelo kale jooga wuxuu u baahnaayoo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaaleeya wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku rahdaa awood inuu haysto iyo noloshii u baahnaa intaba inuu haysto waxaan naga hortaagnahay nimanka cadowga ah waa yeelo karnay horena waa ulahaa jirnayoo waana la garanayaayo aabbayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intiiaad ku leedihiin intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaanku idhaahdaa ee frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka jenaraal biixi waa kana bidixdayda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo geeskaas iyo maxaanku idhahda tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaanku idhahdaa hawdkaas intaa afar labaatanka saac taagan ayagoo jananno ah mas-uuliyiin ah xafiisyo aircondishinle intay iska fadhiistaan awaamir muxuu raadiya inta kor u qaada saas la yeela meeshooda ka dhihi karay ayaa waxay door bideen inay inta baxaan ay mxuuaha ciidanka dhex istaagaan forontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas unbaa muxuu ahaa ay noqon doontaa anigaa baxay oo tegey forontiga iyo meesha ay taagan tahay madaxweyneha tahay xaggee u socotahay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyey askarta iyo wax badanaa la iyidhi laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan soomaaliyeed oo guulaystay oo diyaar ah inay halkaa ka sii wadaanna guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii iigu farxadda badnayday ahayd ilaahay idankiis idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idinla joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay darannada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu aha iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku rahdaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idankiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaaradaa laysku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tegaysid waayo waxaan u taagannahay inaan gaarna haddii alla yidhaha maanta ma haysanno dayaaradaa lagu cararayaa baska jidka lama hubo inuu guulaysan inuu geynayo in kale ma miinaa la qarxi doonto ma dhexdaa loo istaagi doonaa ma garanaysid maalin waxaasoo dhan intaan ka nimaado aad muxuu ahay xaafaddaadii iyo magaaladaadii ee boqolaal kilomitr ama kun kilomitr ha jirtee aad bas intaad u raacdo adigoo shaki yar cabsi yar aanan qabin aad tegaysid waayo waxaan u taagannahay inaan soo celinno oo aan helno haddii aa layidhaha waa bilaabatay olredy meelahaana basas lagu tegi jirnaa lagu tagaa meelahaana baabuur lagu tegi jirnaa maanta lagu tagaa dalka intiisa badan maanta qaybo badan oo kamida waa isu furmeen inta dhiman ciidankii iyo awooddii iyo xooggii caboonaa maxaan ku idhahdaa intaasoo dhan maa nala geeyo maa nala qaado maan maxaan ku idhahdaa aan aan tagno dalkeenni iyo dadkeenni maan u tagno inta aad lahaydeen maanta baryihii lasoo dhaafa ayay qadarnayd inaad soo gaartaan waa soo gaarteen hadda waxaa la rabaa in la idin mahadiyo dadka dhan waxay soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas haddou yimiday bes waaye shabaab waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay annaguna waa aaminsannahay idinkaa marka waxaa idin jira xaggiinna maxaa jira inaad ka dhabaysaan waa hubaa jidkaas haddaad ku dhaqaaqdaan shabaabka hortiina waa kasii kala cararayaa oo muxuu ahaaye eh, eh, in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabka waa sii cararaa ee muxuu ahay ma suga berihii horaa dagaaladu ay aad u adkaayeen laakiin hadda waa dabakac laakiin cadowgu waa nool yahay haddau cararay xataa cadowgu waa nool yahay waa joogaa wuu soo noqonayaa berri berri dambe wuu soo noqon karaa dadku ku dhex dhuulman kara wax kasoo samayn karaa nimankaas waa wiilasheennii waa walaalihiin waa la khalday nimanaha khalday qalad u sheegay qalad ka dhaadhiciyey waxaan rabnaa qaladka inay ka soo noqdaanaan rabnaa kuwii ka soo noqday waa soo dhoweynay waa nala joogaan qaarkood ciidanka amnigay ka tirsan yihiin qaarkood hay-adaha kale dowladday ku jiraan qaar guryahoodii iyo ganacsi waxbay iska galeen waa joogaan dembi ma laha dalkaanaa dalkiisii ah kii laakiin wixii baas ee maskaxda loogu shubay haysto ee dadka soomaaliya inay cadow u yihiin qabo oo inaanay diin lahaynay gaalo yihiin qabo oo in la laayaahi ay maxaanku irahdaa janno lagu gelayo qabo kaasi waa kaan sheegno waa cadow aan dhahna waa cadow cadowna iska qabasho uu leeyahay eh, eh, muxuu ahay walaasho walaalasho iyo kaashi ma laha marka dhallinyara mar kale soo dhowaada dalkiinni iyo dadkiinni oo aad iyo aad idiin dhowrayo ku soo dhowaada ilaahay idankiis waad guulaysanaysaan waanad guulaysateen waad soo adkaysateen tababaro adag oo aan dad caadiga aanay mari karin ayaad soo marteen waa ku adkaysateen waa mahadsantihiin waana guulaysanaysaan haddii aan la yidhaah dowladda iyo shacabka eritrea na garab istaagay wakhti aan garab istaagga u baahnayn xoog iyo xoolo iyo caqli badan idin geliyey halka ujeeddo ay ka lahaayeen keliyana ay ahayday inay soomaaliya kaalmeeyaan oo ay ka xorowdo cadowga aad iyo aad u ba'an ee dalkan iyo dadkiisa muddada dheer dullaystay mar walba iyo meer walboon taagannahayne inaan u mahad celinno annaan xusno magacooda ka caajisi haddii aan layidhaah aad iyo aadaa u mahadsantihiin sharaf badanaad leedihiin waa laidi dhowraaye xigmad nin abwaanahoo soomaaliyeed uu yiriyaa jirto marka baadiyaha la jooga awraa la dhaansadaahoo biyaha lagu doontaa sow maaha marka yacni asiga oo aad iyo aada ula waantamayo ayaa wuxuu yidhi ninka reer u dhaanshe ee dadku dhowrayeen ee dhexda owrkii kaga lumay reer dhammoo intaasoo qadsanaa ayaa biyo oo u doonay biyihii mugo owrkiia dhexda kaga lumayba maxaaba biyo oo keenaaba owrkii iyo haamihii iyo wixii saarnaayaa ayaa dhexda kaga lumay waa laga ducaystaa marka ilaahay nagama dhigaan la yidhaah ilaahay idankiis ilaaya haddana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magac iyo sharaf iyo haybad ayuu ka kasbaday ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhanna dagaalkan sharaf iyo haybad ay ka kasbatay laanna nimanka aad maqasheenoo macwiisley la yidhaahdo waa niman shacaba oo geelooda ilaashanayay cadowgaani ou karay markii ay arkeen ciidankii oo dhaqaaqayana daba kacayoo ku biiray oo yidhi waana kana anagana cadowga aan iska wada kicinno soomaalinimaa lagu kiciyo ahaa cadowga kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta la hadlayay ciidanka tababar ku soo qaatay dalka eritereya bal markaan haddii aan egno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay amba la kulmay guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaana kala hadlay mas-uuliyiintii ciyaaraha dhowr arrimood oo ay ka mid tahay doorashada guddoomiyaha xiriir kubadda cagta oo la filayo in dhowaan la qabto ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiga laga fadhiyo inay qabtaan doorasho dex furan oo cadaalad ku dhisan iyada oo la raacayo shuruucda u degsan xiriirka waxaanu tilmaamay in aan la aqbali karin isbarbaryaac isaga oo kula dardaarmay guddiga in ay ka fijignaadaan dhinac gaar ah inay la saftaan siddeed iyo bishii hore ee diseembar ayaa la filayay in la qabto doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta balse muran hareeyey ayay doorashada dib uga dhacday xilligii la qorsheeyey markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada kalamaane inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa war cabdullow aan baraneno baarbaaro bayaanu cadde aan baraneno baarbaaro bayaanu cadde war lamba meelibugtu si belbelaase bayanu addeeye waa booli cunaha benlowgiya tuuga dagaalka bilowda miyay ka bukaan ah. belada la ceyrsha miyay ka bukaan barada ah. xorow bilowday miyay ka bukaan war cabdullow waa berigii u horrayso bulshada xamar weyne bad guuxaysa maqlaanoo runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso buskud suuq laga iibsho runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso gabdhabaati gateenoo runtiibay ka bukaan waa berigii u horrayso biyo oon lagu gooyo runtiibay ka bukaan war waa berigii u horrayso nin been sheegahayaa runtiibay ka bukaan bulshada uu ku canaantay waa berigiinka horoyd raadiyow odka baay iyo boko ool kalamaanka bahaaso runtilanka baguu war kalamaani bini'aadanka nooli runta waa ka baqaayoo beenta waa ku dhaqmaaye waa berigii u horraysiiya buuqaan aydun wadaan iyo maxaa keenay burhaanta ama kii cadowga la baxsanay waa ummuda in beenlow iyo tuug ay bukanhayiin ar waa berigii u horrayso gobolkeenna banaadir shaah bageesa la keeno runtii waa ka bukaan war waa berigii u horraysay suuq bakaaraha weyn dad ku beec mushtaraane ma runtaad ka bugtaan war berigiin ka horraysay daashlika daashlikawaali runta ka bugdaana berigii u horrayso dad shawaarma barteene eh. ma runtaad ka bugtaan war idinkaan waxba buuqin ah. nin balaaya abuuray barhkiisu ka gurtaa war waa berigii u horraysay balada uunka dhibaysa ceeldheer ay ka baxaane eh. ma taasay ka bukaan war waxa ay ka bukaanba eh. waa beladaa wax dhibaaya war waxay ka baqaan ah. waa beladii uunka dhibaysay inuu qayrbaddelaaye ah. baroortooda u daaya saasa baasugujoon wadidaanna war waa berigii u horrayso al-shabaab in la buurto dadka qaar ka bukoodo laakiin ta ay badiyaane maxaa bogsiiyo dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa oo kaalay shabaabka la buurtay miyay ka bukaan beledka xoroobay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan war hadalka waa badiseene beledii wakhti dheer bulshadeenna dhibaysay ah. inay baaqi ahaato baahdo oo baryaraagto dad inuu u joogaayo anigu waa ka baxnaa warbaaleyda aan sooxile bushigii bulshadaaynahay beriga in laga baxo dadka kala hawana qalbigay ka bukaan war waxay ka bukaan bay ka bukaane mugtadooda u dhaafa aryaa war badayo ku diline shalayaa maantahay sheekaadii shabaabka wax wal nooga sheeg shalayaa maantahay sheekaadii wax wal nooga sheeg warma shabaab aan dabargoyne alleyleh hoy aan dabargoyne alleyleh hoy dhammaan ina soo dareersha haya laakiin sida loo dabargoonayo layska waraysto soo maa war xaggee loo degdegaa weli dawladd isma baranin miyaa ka wadaa waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa dumarkiyo raggeennaba ina soo dareersha war hala dagaalama ma xumee laakiin laakiin kulaha samigay cabdulla waxa uu yidhi how nintaagaanoon wax toosii hayn haddou teegay mooxow teera nintaagaano inaanoo wax toosi ahayn eh. teegay mooxow teera hase yeeshee kasto eh. walow arrintu balse laakiin war laakiintu leymanoo dhaatanatii od luqii lama noogoytiya falanqeeyo kaloo dagaalka ka faallooda wuxuu yidhi eh. shabaab inay shacabka dhibeen oo la nacay dagaalkan looga adkaanaya way muuqataa laakiin war falanqeeyo kaloo arrimaha siyaasadda mustaqbalka ka hadlay wuxuu yidhi ah. haddii shabaab laga adkaado ah. waxaa shaki geli doona ah. doorasho hor iyo xalaali inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadiyadda dalka shabaabaa qayb ka ah miyuuna leeyahay war unukora ku waraabanay usuun hoose ku waraabayee leeya war maxaad ula yaabaysaana afhayeenka shabaab cali dheeraba wuxuu dawladda ku eedeeyey inay xaquuqal insaanka iyo xorriyadda saxaafada meel uga dhacaysee aryaadna axaad ula yaabaysiinhay inuu run sheegayo ma dhici karto war amiirka shabaab warbaahinta ka codsaday inay waraysi ka qaadaan wuxuu yidhi siyaasiyiinta soomaalida inaysan ballan lahayn waxaad ku ogaan kartaa madaxweyne xasan shiikh hadda markii la dooranayey wuxuu ololaha ku soo galay soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la ah. isla markii la doortayna dagaal buu nagu soo soo qaaday aaway soomaalida heshiiska annaga soomaaliin ma nihimiya muxdaraafka noogu soo qaaday uu yidhi war waayaabe amir iyo soomaali maxaa iska galay war weligayba amir abdale iyadoo laylay dheegi jari aryamadayow cabdalle waa cabdulle xaad iga rabtaa aniga war kalemaanay waa iska buuqaysaane madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ummadda ka codsaday inay u hiiliyaan alla ilaah weligay aniga maanta ka hor madaxweyne hiiligama codsan dadabaabnanasidaamyaanlangoshiraysmeelmadeersii koraarey ya inti nin dhibta lamama dhibtay hawsha ha layla qabta miyau yidhi war madaxweynaha buntlad siciidan inta ood cabdilla soo xigto muxuu u dhihi waayey haddan waxaan lagu heshiin hadhow lagugu hilima oo madaxweyne deni mashriib bau bilaabay war kalemaanay waxba laydiinma sheegi karee warka hayga qasinine madaxweynuhu wuxuu yidhi walaalaha soomaaliyeedoo waxaad iigu hillisaan dalkeenna cadowga aafeeyey inaan ka badbaadinno wuxuu yidhi aniga waxa iga go'aana dagaalka shabaab haddaan u midownana wakhti yar oo kooban baan uga sifaynaynaa dalkeenna waxaana ii muuqda mustaqbal barwaaqo iyo horumar iyo nabada waxaan idinka codsanayaa maanta inaad iigu hiilisaan badbaadada soomaaliya waa runtiis madaxweynaha waanan u hiilin lahaaye laakiin nimaan xil loo magacaabin muxuu qaban karaa horta aan idin weyddiiye taraankii ma buuxsamay war madaxweynugu wuxuu hadda ka hor yidhi waxaad maanta weyda birri baad helaysaae aan u midowno sidaan dalkeenna cadowga uga saari lahayn war madaxweynuhu wuxuu yidhi sanadkan bilowdee ah wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sannadkii soomaaliya shabaab ka xorowday wuxuu noqon doonaa sanad soomaalida deyntii laga cafiyo wuxuu noqon doonaa sanad la dhammaystiro dastuurka qabyadaa wuxuu noqon doonaa sanad waxbarashada la hormariyo wuxuu noqon doonaa sanad la habeeyo dhaqaalaha soomaaliya shidaalkan walsiingodekadaray war soomaaliya shabaab hadday ka xorowdo qof kastaaba meeshuu doono beer ka falanaya mushkulo iyo dhaqaaladarrana ma jirayaan anigu bilowaad miyaan aqaanaaho baahi lagama waaye ayadoo shabaab laga xoroobay baa dadayni weydiisan doona kalaana ogaada <laughs> ilmo kiinfiya wiina aadii hore guristee ku horayta war anu waxaan ka baqayaa iyadoo shabaab laga xoroobay inaan arko dad dhahaya hay-aduhu macaawinaha nala soo gaadhaan afkaaga allah ku naqo war kalemaani war mahaysaane madaxweynuhu wuxuu maanta booqday ciidankii elitariya laga keenay oo xerogordan la dejiyey taliyaasha ciidamaduna goobjoogay ahaayeen war ciidanka tiradooda markaan arkay waxaan rumaystay shabaab waa taariikh war ciidanka tiradiisa markaan arkay amniga soomaaliya admis waa kala wareegaynaa bisha disembar waan rumaystay war sanadkii la soo dhaafay eh. laba dagaaloo saamayn leh ayaa adduunka ka qarxay war cabdikuusow dagaalkii labaad ee adduunka ma aadan joogine eh. maxaad u dambaabaysaa war inta dagaal ee adduunka ka dhacday eh. miyaa la tirin kara war dagaala la tiriya sanadkun gudaajahobleer walhakoobamawmae meegaaslaamado dariskasgaleenoo shalreebi war warka way iga dhex labada dagaal ee adduunka sanadkii la soo dhaafay ka qarxay waxay yihiin dagaalka ruushka iyo yukrain dhex iyo midka soomaaliya iyo shabaab labaduna weli waa socdaan warwar ma haysiina soomaaliya waxa soo gaaray baa la yidhi mucaawino ay soo dhiibtay yukreyn markay yukreyn oo dagaal culus ku jirto ruush la dagaalamaysa hadday soomaali u damqatay oo mucaawino noo soo dhiibtay kuwa nabadda haystoo iska kaana daawanaya maxay yihiin warhankoolow bin salmaan dhagahadalka ka jooji warnamiya war mahaytana guddoomiyaha baarlamaanka sheeada madowe shirki dib u holiisiinta oo koonfur galbeed iyo guddoon magadhowi warmadeeyuma dagaalkii dhacay baa magdhow laga bixiyey war megeshimegeeshida magorada ah guddi gabangaaba maga bilishandianu war humowli kuwaaya kudhiidoonta koonfur galbeed warmadeeyo war mahayside guddiga wuxuu ka kooban yahay toddoba xubnood waxaana gudoomiye u ah yuusuf xasan isaaq xubnaha gudigana waxaa ka mid ah dr cabdiraxmaan baadiyow iyo cali abdi awaare war cabdiraxmaan baadiyow iyo cali cabdi awaare ah. ma koonfur galbeeday ka soo jeedaan war ayga dhex gelin xubnaha kale waxaa ka mid ah brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo gudoomiye ku-xigeen ah dr cabdirashiid xaaji xasan ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war mucaawinada yukrain xaggee la dhigay jawaan miyaad war idinka fadhaa ku weeli doontaan ama aan giibii doontaan madayo waa kaa shakiyey kaamka lanwiin mabooro miyaad gadoomiye ka tahay war ilaa maalintii dagaalku bilaabmay yukrain ah. baa idin caawinaysaan maqlaaye waxna nagama soo gaadhin war hasan aadan oo heesa hota kahor wali baarey tuuhaanen iska hirinaanen ay lashal hirney isin hertaan widaay war madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi xaaladda laascaanood xal siyaasadeed iyo mid dagaal labadaba tii lagu dhammaynayo diyaar baanu nahay guurkono daba kuwadana guurkono biya kuwadana leeya war xaalada lascaanood somalilan bay u taale maxaa idinka gelay idinka wargaboosow siciidani wuxuu yidhi s puntland bay ka mid tahay qaatumana yay ka mid tahou yidhi gaboosow ragii walsiinku dhihi lahay madaa tarhiileenga lasiinyaaba gudoomiyihii s c xagla toosiye ururada tartamaya somalilan buu ka mid ma maa xaalada laascaanoo toosiyahe war jaranjarada ninku meel gaaro waa laga dhaxlaa war allah u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi markuu wiil ku guro naarta iyo godadka yaahuuda ayay kii jannada shaqada gelin lahaa dayasha goobta wariirii wal halaas wereeriye lijede fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidinta dib u kulmi doono sidaas iyo nabaday